بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به waxaan ku soo jiray fasalkii ka hadlayey mustaxiq اlqisaas wa mustawfiih fasal ku saabsanaa qofka qisaasta mutaysanaya iyo qofka oofsanaya iyo qaabka loo oofsanayo waman qofkii qatala ku dilaa qof kale bimuxadadin shay af leh aw amase khanin ama khaniqin labada waad dhigi kartaa ciijin ku dilaa iyo dabid uu dabay aw amase tajwiicin gaajayn uu gaajeeyey wanaxwi wixii la mid ah uqtusa waa lagaga qisaasanayaa bihi ay bimilihi kaa uu ku dilay mid la mid ah aw mase bisixrin sixir buu ku dilay fa bisayfin sayf baa qoorta looga goynayaa wakadaa sidoo kale khamrun khamri hadduu ku dilo waliwaatun liwaat hadduu ku dilo fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofkii qof kale ku dilaa aalad aaladaas inay tahay mid af leh oo muxadada ah, sida seeftii tooridii warankii iyo wixii la halmaaday ama muaqalba shay culays leh oo culays wax ku dilaya sida dhagaxii iyo budhkii wix la mid ah aw khanqin ama ciijin buu ku dilay wuu ciijiye wuu dabay wuu daldelay aw amase tajwiicin wuu gaajeeyey iyo wixii la halmaada sida inuu biyo ku maansheeyo ama uu gubo ama meel sar oo ka soo tuuro iqtusa bihi midkaa uu ku dilay sidaa uu ku dilay si lamidaasna lagu dilayaa haddii uu seef ku dilo seef baa lagu dilaya hadduu waran ku dilo waran baa lagu dilaya hadduu toori ku dilo toori baa lagu dilaya hadduu dhagax ku dilo dhagax baa lagu dilaya hadduu ciijiyo waa la ciijinaya hadduu gaajeeyo waa la gaajisinaya hadduu gubo waa la gubaya hadduu biyo ku dilo biyaa lagu dilaya hadduu meel sare ka soo tuuro waa laga soo tuuraya wahaakada taana waxaa daliil u ah qowlka ilahi wuhi wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih haddii aad ciqaabaysaan ku ciqaaba kuwa idin ciqaabay wixii laidinku ciqaabay wax la mid ah ku ciqaaba iyo qowlka ilahi yuhi wajazaau sayiatin sayi'atu miluhaa xumaanta abaalkeedu waa xumaan la mid ah iyo qowlka ilahi yuhi faman ictadaa calaykum faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum saxiixaynkan waxaa ku sugan xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in nabiga alayh slat slam loo keenay yahuudi gabadh jaariyada ku dilay bayna xajarayn dhagaxeeda ku burburiyey dabeetana asna sidii si lamida uu ku dilay oo laba dhagax intii madaxa loo geliyey madaxiisaa lagu burburiyey waa xadiis saxiixayn ku sugan midda kale qisaasta maqsuudkeedu waxaa weeye tashafi in qofkii yani jaaniga ahaa ee qofkan ehelkaaga dilay inaad ka aargudato ood laabta ku qawsato tashafigaasna wuxuu ku kaamil noqonayaa markii qofkii qaatilka ahaa lagu dilo wixii uu ku dilay wax la mid ah laakiin intii uu ku dilay in la mid ah lagu dilaya hadduu toorida laba jeer geliy laba jeer ka badan la gelin maayo sooma hadduu laba jeer ka badan uu ku dhiman waayo markaa qoorta laga goynaya wahaakada haddii uu biyo geli biyihii uu ku dilay qofka biyo la mid ah ayaa lagu dilaya hadduu dab uu ku riday dabkii dab la mida ah lagu ridaya wahaakada hadduu fooq ka soo turay fooqii fooq la mida ah laga soo tuuraya meel ka sii sarraysa laga soo tuuri maayo yani xadgudub la samayn maayo waay aw amase bisixrin sixir ayuu qofkan ku dilay fabisayfin hadduu sixir ku dilay seef baa lagu dilaya maxaayelesixirku waa shay xaaraana ah. ma bannaano wax mundabiana maa taaiirkiisu inuu kala duwan yahay marka nabigana wuxuu leh alayhi الsalaaةu wasalaam xadu saaxiri darbaة bisayf marka seef baa qorta loogu geynaya qofkii saaxirka ah ee qof kale sixir ku dilay khamrigana waa uu la mido haddii uu khamri uu ku qulaamiyo uu ku dilo dee khamri lagu dili maayo asna le khamriga waa xaaraane seef baa qoorta loogu geynaya ilmo yar buu liwaad ku dilay liwaadka lagu dili mahaye seef baa qoorta loo goynaya waxyaabahan waa waxyaaba muxaramaada marka in qofkii loo isticmaalo ma banaano waaya wuxuu idhi waman qatala qofkii ku dila qof kale bimuxadadin shay afle aw khalqin ama ciijin aw tajwiicin ama gaajayn wanaxwi wax la mid iqtusa ah, bihi waa laga qisaasanaya waxa uu ku dilay wax la mid ah aw amase bisixrin sixir buu ku dilay fabisayfi sayf baa lagaga qisaasanaya wakada sidaasoo kale khamrun khamri baa la mid ah haddii uu qof ku dilo seef baa lagaga qisaasanaya wa liwaatun liwaad hadduu ku dilo ilmo yar waxa weeye isna seef baa lagaga qisaasanaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow juwica haddii la gaajeeyo qofkii waxa weeye jaaniga ahaa ka tajwiicihi gaajayntiisii uu gaajaysiiyey qofkan uu dilay mid la mid ah oo falam imut uusan dhimanin ziida waa loo ziyaadinaya gaajayntii oo fii qowli qowl bad wuxuu leeya maye asayfu sayf baa lagu dilaya qof baa qof kale gaajaysiiye oo gaajay ku dilay maalan laba maalmood buu yuu meel ku xidhay ama saddex cishuu meel ku xidhay saddexdii cisho markuu meesha ku xidhnaa buu dhintay asna meel baa lagu soo xidhaya waa la gaajaysiinaya haddii muddadii uu qofka uu ku dhintay ee saddexda cisho ahayd uu ku dhiman waayo waa loo ziyaadinayaa buuhi falam yamut ziida waa loo ziyaadinaya macnaa maalin afraad maalin shanaad baa lagu darayaa si uu u dhinto gaajada ugu dhinto le dadku way kala tag wen yihin way kala adkaysi badan yihin gaajadu u kala adag yihin marka haddii muddadii uu qofkan ku gaajaysiiye uu ku dhiman waayo waa loo ziyaadinayaa si uu u dhinto ziida qowl baa wuxuu leeya maya asayfu sayf baa marka lagu dilayaa qowlkana asaxa qowlkan oo fii qowlin ah ayaa asax ah aqwaasha daciifka ee manhaaj ku jirta ee muctamadka ayuu ka mid yahay qowlkan qowlkan waxaa tansiisiyey alimaam ashaafici fi lum iyo kitaabka mukhtasar almusani alqaadi xusein wuxuu yihi alimaam ashaafici qowlkan qowl ka duwan mumuusan dhihinba madhabkiisana iskuma khilaafo marka sayf baa lagu dilayaao muddadii qofkan uu gaajaysiiyey mid lamida marka la gaajaysiy hadduu ku dhiman waayo markaa gaajaysiintii lagu dheerayn maahayo muddadii lagu sii dheerayn maaye seef baa qorta laga jaraya sababtoo mumaaladii waa xasishay intii uu gaajaysiiyey waa la gaajaysiiyey marka waxaa la rabaa ruuxda in laga sii qaadano ruuxduna waxay ku imaanaysa in laga qaado bilshal waxa ugu fudu ah safety waaya walow juwica haddii la gaajaysiiya qofkii qaatilka ahaa ee qof gaajaysiiyey ka tajwiici gaajaysiintiisii mid la mid ah oo falam yamut uusan dhiman ziida waa loo ziyaadinaya gaajayntii ama gaajaysiintii waa loo ziyaadinaya oo fii qowlin qowl ba wuxu le maya asayfu sayf baa lagu dilaya laban qofkii cadala ka baydha wixii mumaaladu ay ku bannaanayd ilaa sayfin sayf u baydha falahu arinkaas wuu mudan yahay oo xaq buu leeyahay macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii mudnaa inuu qof kale oo yani ehelkiisii ama qofkii waxa wey ehelkiisa ka mid ahaa ku dilay aala mucayana ama sifo mucayana ama kayfiya mucayana kayfiyaadkan soo sheegnaa sida dabkii iyo waxa weeye warankii iyo tawridii iyo budhkii iyo wii la halmaada ku dilay ama ciijintii waxaa u banaan inuu iskaga baydho oo seefu qoorta kaga jiro taana u bannaanta inuu dha anu ciijin mahaye seef baan qoorta kaga jaraya xabad buu ku dilay inuu xabad ku dilo xaq u leeyahay xabaddii u iska dayn karaa oo seef qoorta uu kaga goyn karaa wahaakada maxaa yidhaha seefta ayaaba ka fudud oo ruuxda ka dadejin og midda kale seefta in qofka lagaga qisaasto waa la isku waafaqsan yahay waa lasu khilaafsan yahay wixii uu ku dilay wax lamida ma lagu dili hadduu dhagax ku dilay ma dhagax baa lagu dili hadduu bur ku dilay ma bur ba hadduu cijin ku dilay ma cijin baa lagu dili taa culamadu isu khilaafsan yihin laakiin jumhuur culama waxay leeyihin wuxuu ku dilay wax lamid ah ayaa lagu dilayaa saasay jumhuur culamaa ku tageen shaaficiyada iyo maalikiyada iyo riwaaya can imaam axmed ayaa sidaa qabta xanafiyada xanaabiladuna waxay leeyihiin seef waxaan ahayn laga qisaasi maayo sidaas darteed sacuudiga hadda seef maa lagu qisaasaa madhabkooda xanaabiladaas sidaa ah wuxuu ihi waa man qofkii cadala u baydhaa ilaa sayfin sayf u baydhaa oo wixii dee uu mudnaa ee kayfiyaadkan soo sheegna iskaga taga oo seef baan ku qisaasan dhaha falahu arrinkaa uu mudan yahay uu iska leeyahay walow qataca haddii uu gacan ka gooyo qof oo fasaraa goyntaasi ay u gudubta naftii falilweli weli waxaa u bannaan xazu raqabatihi jaaniga inuu qoorta ka gooyo walahu waxaa sidoo kale u bannaan alqaطcu inuu gacantii ka jaro uma dabeetna alxazu inuu raqabadii ka gooyo waishaa hadduu doono intadar uu iska sugi asiraayata inay waxa wey gacangoyntaasi ruuxdii u tallowdo wuxuu idhi qof baa qof kale gacantii ka gooyey dabeetana qaccigiibuu u dhintay weligii kaa la dilay saddex baa u bannaan inuu kala doorto inuu gacangoyntaba iska daaye ee qoortuu ka gooyo ila qisaas naf baa meesha timi marka inuu gacantii ka gooyo intuu iska daayo inuu qoortaba ka gooyo taa ku kaaftoomo xaq buu leehay khiyaarka labaad waxa weeye inuu gacanta ka gooyo kadibna uu qoorta ka jaro oo gacangoyntii iyo qisaasta nafsa labadu isku darsado taana waa khiyarka labaad khiyaarka saddexaad inuu gacanta intuu ka gooyo iska sugo in muddo ah inuu silac ugu dhinto haddii uu eh, gacantii uu u dhintana biha nicmat marka wuu isaastay hadduu dhiman waayana markaa inuu qoorta ka gooyo saddexdaasuu kala dooranaya walow qaaca hadduu qof xubin ka gooye sida gacantii oo kale maalan oo fasara goyntaasi ay u tallowda naftii oo qofka u dhinto u dhaawac dhinto falilweliyi weligii maqtuulka waxaa u bannaan xazu raqabatihi jaaniga qoortiisa inuu gooyo walahu waxaa sidoo kale u bannaan alqaطcu inuu gacantii ka gooyo uma dabeeta alxazu raqabadii inuu ka jaro wain shaa hadduu doono intadan wuxuu iska sugaya markuu gacanta ka gooye kadib asiraayata inuu siraaya udhinto inuu dhaawac dhinto ayuu iska sugi karaa walow maata haddii uu ku dhinto qofkii bijaa'ifatin nabar joofka u dhaadhacaya aw amase kasri cadudin cadud jabinteed falxazu qoorgoyn baa markaa waajibaysa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leey maye ka ficlihi qofka jaaniga ah falkiisa oo kale unbaa laga qisaasanaya qofbaa qof kale wuxuu ku dilay jaaifo jaaifada waa maxay waa inuu nabar ka geliyo maalan joofka calooshu ka geliyey toori qofkii wuu dhintay waayo ama cudud buu jabiyey iyo wixii la halmaabo oo de waxyaabaha ayna qisaastu ku sugnaanin oo idin waxa xubnaha aan la kala qisaasanin wax ka mida ah ayuu ku sameeyey cuduud buu jabiyey jaa'ifuu ku sameeyey ila waxyaabahan iskama qisaastee qisaasil daraf kuma sugnaato ama qisaasaljurx kuma sugnaado waaya wuxuu ku leeyahay qowlka muctamadka waxa wey falxazu in qoorta laga goynayo maxaa yeelay mumaaladii halkan ma suuroobayso jaaifadii isku mid maaha isku jaaifo maaha waxa laga yaba qofki inuu jaaifadii ku dheereeyo tooradii meesha ay gaadhay meel ka fog inuu gaarsiiya dhici karta soma jabinti waxa laga yaba jabin ka xeel dheer inuu jabiyo markaa qoortaa ka gooyo yuusan jaa'ifadii u geysanin waay midda kale jaa'ifada laskagama qisaastaba saa darteed qudhuuna ka jaro qowl baa wuxuu leeya fii qowlin uu ka cabiray weliga waxaa u bannaan inuu jaaniga ku sameeyo ka ficlihi wuxuu sameeye oo kale hadduu cududda jebiyo cududda uu jebiyo hadduu toori caloosha geliyo inu toori caloosha geliyo oo saa kaga qisaastay way u bannaantay weli qowlkana haddaba muctamad ah wahaada huwa alasax wlkana muctamada aqwaasha minhaajka ee waxa wey qiil laga cabiray ama fii qowlin la yidhi ee muctamadka ayuu ka mid yahay qowlkan alimaam nawwi laftirkiisa wuxuu ku tasxiixiyey qowlkan dambe fii qowlinu ka cabiray fii tasxiixi tambiih ayuu ku tasxiixiyey rawdana wuxuu ku soo naqliyey inay culammada shaaficiyada badankood qowlkan rajaxayaan waaya wuxuu ihi walow maata haddii qofkii u ku dhinto bijaa'ifatin nabar joofka u dhaadhacay aw kasri cadudin ama cudub jabinteed alxasu qorgoyn baa markaa waajibaysa wafii qowlin qowl ba wuxuu leey maye ka ficlihi wuxuu sameeyey wax la mid ah ayaa laga qisaasanaya fain lam yimut hadduusan dhimanin qofkii jaa'ifadii markii loogiisa hadduusan ku dhimanin lam tusad laga ziyaadin mahayo lam tusad la ziyaadin mahayo aljawaa'ifu jaa'ifooyinkii filadhari muctamad haddaan qabano bale qoorta laga geenaya markaa qofkii qof kale jaa'ifo u geystay waxaana idhi sida muctamadka ah jaa'ifadii mid lamida ah lagu samaynaya hadduu qofkii uu dooxay asna waa la dooxaya hadduu waxa weeye lafaha jajabiya asna lafaha la jajabinaya haddaba haddii nabarkii uu u dhiman waayo ama jaa'ifadii u dhiman waayo jaa'ifadii la korrin mahayo hal mar hadduu qofka uu dooxay asna hal mar la dooxo halkaa mar ka badan la dooxi mahaye waxaa loo gudbaya markaa xazu raqabati qoorta laga goynaya ilan qofkii in waxa weeye lagu sii xadgudba ma asagoo hal mar buu qofka dooxay in la silciya maaha halkii mar wax ka badan la dooxi maayo hadduu dhiman waayo markaa qorta laga jaraya fain lam yamut hadduusan ku dhimanin jaa'ifadii lam tusan lagu siyaadin maahay aljawaa'if jaa'ifooyinkii fil adhaari muctad haddaan qabanno walow iqtasa hadduu qisaasto maqtuucun qof waxa weeye xubin laga gooyey sida gacantii oo kale uma dabeetana maata uu dhinto qofkaasi siraayatan siraayo uu dhinto faliweliyihi weligiisa waxaa u bannaan xazun qoortii inuu ka gooyo kii gacanta ka gooyey walahu waxaa sidoo kale u bannaan cafwun inuu ka cafiyo binisfi diyatin diyada niskeeda qof baa qof kale gacanta ka gooye waaya dabeetana qofkii gacanta ka gooyey ayuu asna gacantiisii ka qisaastay oo gacantuu ka jaray marka way kala qabaan midba kii kale gacantuu ka gooye dabeetana kii waxa weeye markii hore lagu xadgudbay ee majni calayga ahaa ayaa siraayo u dhintay dhaawacii marka hore gacanta laga gooyey ayuu u dhintay markuu qisaasta kadib weligiisii laba khiyaar midkuu jecel yahay ayuu dooranaya inuu jaaniga uu qoorta ka gooyo waa qisaasu nafs xaq buu leeyahay taas hadduu doonana wuuba iska cafinoo mag buu qaadan wuxuu ku cafinayaa binisfi diya diyada niskeeda oo waa maxay diyada niskeeda maxaa yeelay muqaabilkii niskii kale wuu haystaa oo waa gacantan uu goosta marka nisfu diya u soo hadhayoo nisfu diya un baa la siinayaa hadduu qofkani nin ahaa konton halaad baa la siinaya kontonkii halaadee kale waa kanuu gacanta u goosta waay walow ikhtasa hadduu qisaasto maqduucu mid gacantii laga gooyey uma dabeetana maata u dhintay siraayata siraaya u dhintay faliwelihi weligiisa waxaa u bannaan xazun inuu qoorta ka gooyo kii gacanta ka gooyey muwaradkiisii walahu waxaa u bannaan sidoo kale cafwun inuu ku cafiyo binisfi diyatin diy niskeed walow qudacad haddii la gooyo daahu labadiisa gamcood oo faktasa uu qisaasto uma dabeetana maata u dhinto fali weliyi weligiis waxaa u bannaan alxazu qoorta inuu ka gooyo fain cafa hadduu iska cafiyo falaa shaya lahu waxba male waaya wuxuu ku yidhi qof baa labada gacmood laga jaray dabeetana labadii gamcood ayuu ka qisaastay qofkii ka jarayoo asna labadii labadeedu ka jaray dabeetana siraayo u dhintay yaa dhimanaya majni calayhi yaa dhimanaya labadii gamcood laga gooyey ee uu ka qisaastay ayuu u dhintay dhaawacoodii weligiisii kan dhintay weligiisi waxa u leeyahay inuu jaanigii asna qoorta ka gooyo ilan nafbaa meesha dhimatay soo maa inuu asna qoorta ka gooyo ayuu xaq u leeyahy o ka qisaasto hadduu iska cafiyo dhaho mag hal isiiyo waxba male mag la siin maayo shilin male oo waayo qof naf baaba dhimatee dee nafta xaqeedii magteedii horuu qaatay oo wuxuu qaatay soo kan labada gamcood ka jare maaha labada gamcood marka laisku daro waa diyatu nafs waa konton halaad iyo konton halaad waa boqol halaad marka waa kan labada gamcoodba ka jaray qofkii jaaniga ah markaa saas ku qabaa magtiisii wax u dhigma mar kale uu leeyahay ma jirto laba mid inuu sidaa iskaga cafiyo qofkii iyo inuu ka qisaasto naftiisa labadaa mid ayaa u bannaan wuxuu idhi walow qudacad haddii la gooyo geedaahu labadiisa gamcood oo faktasa uu qisaasto labadii gamcood uu ka qisaasto uma dabeetana maata kii majnicaliga u dhinto siraayo faliwelihi weligiisa waxaa u bannaan alxazu jaanigii inuu qoorta ka gooyo fain cafaa hadduu qoorgoynta iska cafiyo falaa shaya lahu waxba male walow maata haddii uu dhinto jaanin kii waxyeellada geystay min qaطci qisaasin qisaas goynteed hadduu u dhinto fahadarun hadar weeye wain maataa hadday jaanigii majni calayhii u dhintaan jinaayadii siraayatan siraaya hadday u dhintaan macan wadajir hadday u dhintaan aw amase sabaqa almajniyu calayhi kii waxyeelada loo geystay uu e, geeridiisa ay horayso faqad iqtasa wuu qisaastay wain ta'ahara geeridiisu hadday dambaysana falahu waxaa u nisfu diyati diyada niskeeda i muctama hadaan abano wuxuu ku yidhi jaani walow maata jaanin min qaطci qisaasin fahadaru nin baa jinaayo geystay waxyeelo geystay maalan qof buu gacanta ka gooyey asna gacantii baa laga qisaastay waa laga gooyey dabeetana markii gacantii laga gooyey laga qisaastay ayuu sinaayo ugu dhintay waa jaaniga hadda wax dhimanaya majni caliga ma dhimanin majni caliga ma dhimanin ee jaanigii baa markii gacantii laga gooyey siraayo u dhintay fahadarun hadar weeye la dhihi maayo waa ninkii waa disheene magtiisii keena gacantiina waad ka goosateen waana disheen geedidan maxay ka timid waxay ka timid wax sharcigu hee qisaas bay ka timid qisaastan ayaa u fasaxay sharciga u fasaxay marka qaacidada baa ku dabaqmaysa almutawallidu min maaduunin fiih hayru madmuun wixii ka dhashaa wax la isku fasaxo sharcigu fasaxay dhammaan ma leh oo damaano qaadi maayo waaya waxaa laga wariyey bayhaqi aayaddan waxay ahayd walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil walaman intasara qofkii aarsada bacda dulmihi markii la dulmiye kadib fa ulaaika kuwaasi maa calayhim min sabiil wax lagu leeyahay iyo wax xaqoo loo raacanayo ma jirto bayhaqina wuxuu ka wariyey cumar iyo cali radi allahu tacala canhuma inay dhaheen man maata fii xadin aw qisaasin falaa diyata lahu walxaqu qatalah qofkii u dhintaa xad ama qisaas mag ma leh xaqaa dilay waayahay haddaba ka warran haddii labadii qof jaaniga majni calayhii labadoodii markay kala qisaasteen ayay siraayo u dhinteen kan gacantu gooyey kana ka qisaastoo gacantii buu jaray dabeetana labadoodiiba siraaya u dhinteenoo way dhaawac dhinteen markaa way kala qisaasteen saasay kala qabaan waxaa la mid ah haddii majni calayhiga geeridiisu ay horraysay majni calayhiga waa kee waa qofkii marka hore waxyaalada loo geystay ee madluumka ahaa ee dhibanaha ahaa ayaa geeri horreeyey kii daalimkaa ee jaarig ahaana wuu ka dambeeyey labadooda dhaawac u dhinteen taana waa la mid soo asagoo siraayo muusan u dhimanin dee jaanigiisiina siraayo u dhintay way kala qabaan marka haddii laakiin jaaniga waxa weeye wain ta'ahara haddii majni calayga geeridiisu ay dambaysay marka weligiisa aq wuxuu leeyahay niصf diya waxa weeye jaanigii baa hor dhintay dabeetana majni calayhigii ayaa siraaya u dhintay asna marka hore waxaa dhintay jaanigii dabeetana majni calayhigii dhibanihii ayaa ka dambeeyey ka geeri dambeeyey oo ka daba dhintay marka majni calayhiga weligiisa wuxuu xaq u leeyahay niصfu diya oo soo kan dhintay maaha de waxa weeye soo inagii nidhi maaha qaacido hadda qareernay ninkan jaaniga ah haddii uu siraayo u dhinto waa hadur soo niga nidhi maaha asaga geeni horreeye soo maaha waa hadur kanaa dembeeyey oo daba dhintay kana xaqiisi waa loo baahanya ilan gacantii waa laga goyey soo maha gacanta asagu goostay oo u qisaastay laakiin naftiisii baa laaban naftiisiina nisfu diya u hadhay gacanta muqaabilkeedii eh, niskii kale muqaabilkiisi u qaato waa gacantan u goostay laakiin niskii kalaa laaban marka nisfu diya ayuu sidaa ku qaadanaya midda kale haddii aan dhahno kaa majni calayhi geeridiisii uu u dhintay siraayada ha u noqoto qisaas kan ka geeri dembeeye ee majni calayhiga ah taa waxay noqonaysaa inaan dhahno qisaastii baa slm noqotay qisaastii baa he slm noqotay dee qisaas slm ma gasho yani qisaasta laba yani waa inay qofka waxa weye qisaasta qisaasanaya waa inuu qofkan jaaniga ah uu kala dambeeya waxyeelada oo qisaastu ay ka dambaysaa waxyeeladii laki hadday ka horayso ma noqonayso taasi qisaas ma noqonayso walow maata jaanin jaani hadduu dhinto min qaطci qisaas qisaas goynteed hadduu dhinto fahadrun hadur weeye waa in maataha jaanigi iyo majni calayhi hadday labadaba u dhintaan siraayatan siraaya hadday u dhintaan macan wada jir ama mase sabaqa u horreeya almajni calayhi kii jinaayada loo geystay faqad iqtasa u qisaastay wa in ta'akhara hadduu dambeeyo majni calayhiga geeridiisu hadday dambayso falahu wuxuu xaqu leeyahay oo mudanayaa macnaa weligiisa mudanaya laga wadaayo nisfu diyati diyada niskeeda fil asax walow qaala haddii uu dhaho mustaxiqu yamiinin mid midig mutaystay inuu ka qisaasto akhrijhaa wuxuu ku leeyahay kii jaaniga aha midigtaada soo saaraan ka qisaaste faahraja wuxuu u soo saaray yasaarahu bidixdiisa oo faahraja markaa u soo saaray yasaarahu bidixdiisa oo waqasada uu qasto ibaaxatahaa kan soo saaraya inuu u banneeyo bidixda goynteeda ayuubuu u qastay famuhdaratun hadur weeye waaya wuxuu ku yidhi haddii uu qof uu qof kale ka jaro maalan midig gacantii midigtu ka gooyey kii majni calayga ahaa ee midigta laga gooyey ayaa u yimid kii hee kii uu ka qisaasanayay ee jaaniga ahaa wuxuu ihi midigta soo saar aan kaa qisaasta dabeetana bidixdiibu usoo saaray wuxuuna u qasday markuu bidixda u soo saarayey inuu hee inuu bidxdaa u baneeyo dhaho bidxdaa gooso waaya waana qof mukalaf oo xor ah dabeetana sidii buu gacanta kaga goyey bidxda ahayd horta gacantaa bidxda waa hadur waxay hadur u noqotay bimacnaa waxaa lagu jeedaa hadur qisaasna ka waajibi mayso magna ka waajibi mayso sababtu waa maxay ama ninka qaadaca goynaya ha ogaado inay bidixdii ahayd ama yuusan ogaanin ama ha u malayn inay ka gudaysa ama yuusan u malaynin ama midigtiisa ha u goosto ama yuusan u goosanin maxaa yeeley horta horey waxaan usoo tilmaannay gacan midiga ah iyo gacan bidix inaan isu goyn karin oo qofkii bidix laga gooyey midig lagama goyn karo qofkii midig laga gooyey bidix lagama goyn karo wakaan horey usoo tilmaannay qaacidadaas horta waa kow oo qisaastii meelaan meesheeda ahayn bay ku dhacday waa talabaade ninkan eh, majni calayhiga ah ninka dee laga qisaasanaya bidixda soo saaray asagaa iska u soo saaray wuxuuna u qastay inuu qofkan dhaho iga goog bidixdan marka asagaa u idmay in bidixdii laga jaro saa darteed dee badelaha majaana bilaash buu ku dhiibay saa darteed waxba ma yeelanaya waxay la mid tahay sida qof alaabtiisii qof kale u dhiibay suu badda ugu tuuro alaabtiina badda ku tuur buuri kana uu qaada baddiiba ku tuuray damaan malade ilaa asagaa u fasaxee laakiin waxaa baaqi ah qisaasu ulyamiin weli midigtii way taagantay qisaasteeda kisaasulyamin weli way taaganta soo gacantii muusan lahayn ke haddana midig tikaan baa leedahay bidixda waan kaa jarraye bidixda ayaa hadal ka dhig haddana midig tikaan midigtina waa laga jaraya wuxuu ihi walow qaala hadduu dhaho mustaxiqu yamiinin kii midig mutaysanayay akhrijhaa midigtii soo saar oo fa akhraja uu soo saaro yasaarahu bidixdiisii oo waqasda uu qasdo ibaaxataa bidixdaa inuu banneeyo goynteeda famuhdaratu mid hadura weeye wain qaala hadduu dhaho jacaltuhaa waxaan ka yeelay bidixdii can ilyamiini ay bedelan can lyamiini midigtii baan bedel oga dhigay oo wadanantu waxaan u maleeyey yaasaa dhahaya waa kii bidixda soo saaray wadanantu waxaan u maleeyey ijzaaha bidixdan inay midigtiga gudayso fakadabahu wuu beeniyey macnaha qaadiciiba wuxuu ku beeniyey kii uu gacanta ka gooyey ayuu malihiisi ku beeniyey oo wuxuu hi waad ogeyd inay bidixda ahayd waanad ogeyd inaysan ka gudayn midigta fala sax muctamad waxa wey laa qisaasa qisaasi kuma sugna fi lyasaari bidixdii wtjib waxaa waajibaysa diyatun diya waajibaysa wayabqa waxaa baaqi ahaanaya qisaasyamiini midigta qisaasteeda wakada waxaa la mida low qaala hadduu dhaho duhishtu waan wareerayoo fadanantuhaa waxabaan u maleeyey alyamiin inay midigta ahayd tanaan kuusoo bixiyey waqaala qaadicu kigugen in wuxuu yidhi danantuhaa anna waxaaban maleeyey alyamiin inay midig ahayd taan kaa goy wuxuu ku yidhi haddii uu ninkii bidixda soo saaray inta layidhi midigta soo saar midigtaan kaa qisaasanne bidixda soo saaray hadduu dhaho midigta ayaan ku bedelayay bidixda waxaanan u malaynayey bidixda waxaan ku bedelayay midigtii waxaanan u malaynayay inay iga gudayso ninkii ka goynayn wuxuu hi been baad sheegaysa been baad sheegaysaao waxa weeye waad ogeyd inay bidix tahay gacantanaad soo saarayso waanad ogeyd inay midigta inay ka gudayn marka horta bidixdii laga qisaasan maayo oo ninkii bidixda ka jaray asna laga jari maayo ninkii bidixda ka jara waa ninkii qisaasanay isna bidixda laga goyn maayo oo la ninka bidixdaad ka jartae adnaha lagaa qisaaso waaya maxaa yeelay shubhat lbadli meeshan asagaa qofkan gacantiisa u dhiibay oo ikhtiyaarkiisa ugu dhiibay marka shubha ku jirta waaya laakiin mag baa waajibaysa bidixda magteedii way waajibaysaa waaya maxaa yeele ninkan bilaash kuma dhiibin wuxuu rabay inuu ka dhigo bedelahe bedel alyamiin waaya qisaasyamiinna waa baaqi oo gacantii midigteeda laga qisaasanaya weli waa baaqi kanna mag buu bixinayaa bidixda jaray kan waxa weeye bidixda laga jarayna waxaa lagu leeyahay qisaasyamiin midigtii uu jaray qisaasteeda lagu leeyahay waaya hadduu dhaho waan wareeray oo markaad tidhi midigta soo saar ayaan bidixda soo saaroo midigtaa baan moodayey cabsi darteed iyo argagax igu dhacay ayaan bidixdii la soo saaray anoo midigtii mooday kii qaadic ahaana wuxuu idhi adna sidoo kale waan dawakayo waan salasanaaoo hore baan ka jaray waxaan moodayba in gacantan ii soo saartay inay midig ahayd baan moodayay labadoodiiba way khalkhaleen marka ayada ah waa tii haddaan soo sheegaynoo kaleo waxa weeye qisaas bidixda laga qisaasanaya ma jirto laakiin bidixda magteedii baa sugnaanaysa qisaasyamiinna waa baaqi qisaasyamiinna waa baaqi wuxuu idhi walow qaal hadduu dhaho mustaxiq yamiini midkii mutaystay akhrijhaa midigtii soo saar faakhraja uu soo saaray yasaarahu bidixdiisa waqasida wuu qasday ibaaxatahaa inuu bidixdii banneeyo famahdaratun hadur weeye wain qaal hadduu dhaho jacaltuhaa bidixdaa waxaan ka yeelay can yamiini yemiinta ama midigta bedelkeedii baan ka yeelay wadanantu waxaan u mooday ijzaaha inay iga gudayso oo fakadabow qofkana wuu beeniyey falasaxu muctamad waxa weeye laa qisaasa qisaasi kuma sugna fi lyasaari bidixdii watajibu waxaa waajibaysa diyatun mag waa magtii waa w bidxdaa la jaray wayabqa waa baaqi ahaanaya qisaasulyabiini midigta qisaasteedii baa baaqi ah wakada waa lamid ah low qaal hadduu dhaho duyushtu waan wareeray oo fadlantuha waxaan u maleeyey alyamiina midigtii markaan soo saarayay midigtii baan mooday wa qaal qaadicu kii ka goynayn wuxuu ihi dalantuha anna waxaan mooday alyamiina midigtii ayaan u maleeyey faslun fasalkan wuxuu ku saabsanyay fii muujabi alcamdi wa fi lcafwi camdiga wuxuu waajibinayo iyo cafiga waaya yani dilka camdiga muxuu waajibinaya taasa laga hadlaya iyo cafiga markii qisaasta la cafinaya qaabkee loo cafinaya iyo maxaa ka dhalanaya faslun muujab اcamdi camdigu wuxuu keensanaya waxaa weeye alqawadu qisaas buu keensanaya wadiyatu magtiina bedelun bedel bay ka tahay cinda suquuihi qisaaskii markuu dhaco o fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay muujab alcamdi camdiga wuxuu waajibinaya waxaa weeye ama uu keensanaya axaduhumaa qisaas iyo mag midkood mubhaman xaalu yahay mid qarsoon waayahay camdiga qofkii qof kas u dila maxaa uu keensanaya muujab alcamdi waa maxay ma qisaas baa mise waa mag mise waa labadooda midkood laba qowl baa ku sugan qowlka muctamadka wuxuu leeyahay dilka kaska ah wuxuu keensanaya qisaas waaya ibtidaa'an caynan waxaa ka waajibaya qisaas magtuna waa ka bedel markay qisaasu dhacdo umay magtu meesha imaanaysaa waaya ee qisaasiyama kama wada waajibayaan qisaas baa waajibaysa qisaastii haddii laga cafiyo qofkii oo mag lagu cafiyo markaasay magtii meesha imanaysa taana waxaa daliila qowlka ilahi u yihi kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla yacni dadka ad iska dilaysaan ama dilka dadka iska laynaysaan ilahay wuxuu idinku farad yeelay qisaas qisaas baa idinku farad yeelay fi lqatla dadka ad iska laynaysaan adii adika waa ku sugan man qutila camdan qofkii kas loo dilo fahuwa awd waa kisaas rawahu abu daud wasaa marka nabig ala sl wuxuu ku tilmaamay dilka kaska ah inay qisaasi ka waajibayso magtu waxay imaanaysaa markii qisaastu ay dhacdo oo la cafiyo maala ama jaanigii baa dhintayba qowlka kale wuxuu leeyahay khilaaful waxa weeye muctamad ah midkood baa waajibaya ama qisaas baa waajibaysa ama mag baa waajibaysa laakiin mubhaman mid cayiman maaha labadooda midun baa waajibaya ama qisaas ama mag mubhaman xariya mid qarsoon waaya labadooda midkood baa waajibaya marka labadan qowl waxaa ka ratimaya aqwaal iyo masaa'il fara badan masaa'ishaas ayuu mu'alifku halkan noogu faahfaahin doonaa wuxuu ku yihi muuja camdi camdigu wuxuu waajibinayo ama waxaa ka dhalanaya waxa wey alqawdu qisaas wadiyatu magtii bedelu bedel bay ka tahay cinda suquudihi qisaastii markay dhacdo qawad waxaa qawad loogu magacaabay qisaastii min alqiyaadi ka timid oo qofka marka laga qisaasanayo xarig baa qoorta loo sugi jiro waa lagu hogaamin jiray waa lagu hagi jiray ilaa meeshii laga qisaasanaya la gaadhsiiyo marka qawadkaas hogaankii baa loogu magacdaroo qisaastii wax lagu magacaabay waxa wey hogaankii qofka lagu jiiday ama xariggii lagu jiiday wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy maya axaduma midkood ayaa waajibaya mubhaman xaaliya mid qarsoon wa cala qowlin labada qowl haddaan ku soconno labada qowlba macan labada qowlba waxay isku waafaqsan yihin lilweliy weligii inay u bannaantay cafwun inuu ku cafiyo cala diyati mag bikayr rida jaani jaaniga asagoon raalli ahayn waaya labada qowlba qowlka dhahaya camdun baa camdigi waxaa ka waajibaya qisaas iyo qowlka dhahaya labadooda midkood oo mubhama ayaa ka waajibaya ama qisaas ama mag labada qowlba waxay isku waafaqsan yihiin in uu qofka weliga ah in uu ku cafin karo mag qisaastii u cafin karaa mag buu qaadan karaa biayr rida jaani asagoon jaanigu raalli ahayn jaanigu wuxuu leeya idil mag ku siin maayo xoolo ma hayo ee idil buu leehay e, isaas wuxuu ka cafin karaa mag buu ka cafin karaa oo qisaas asagoo ka tanaasulaya xaq buu leeyahay taana waxaa daliil ah xadiidkii aarka laga wariyey bayhaqi uu bayhaqi ka soo saaray mujaahid iyo heyrkiiba waxay dhaheen mujaahid iyo heyrkiiba sharciga nebi muuse calayhi salaam waxaa ku sugnaa taxatum lqisaas qisaastu inay laazimayso oo diye aysan jirin sharciga nabi ciisena waxaa ku sugnaa mag keliya dabeetna ilahay ummaddan u fududeeyo wuxuu door geliyay labadii arrimood qisaas iyo mag waaya midda kale qofkan jaaniga ah maxkuum caleyh asagaa la xukumayaa marka radihiisa lama ictibaarinaya sida wuxuu la mid yahay qofkii muxaalu calayga fii baabi alxawaali nagu soo dhaafay ama qofkii madmuunu canhuga fii baabi damaan nagu soo dhaafay marka asagoo ikhtiyaarba ma leh lala tashan maayo waa qofkii xukun ku dhacay وعلى القول لبد قول هذا كسعنا للولي ولي waxa uu leeyahay عفو inuu cafiyo على الدية دية inuu ku cafiyo بغير رضا الجاني جانيga asagoo raali ahayn وعلى الأول qowlka hore hadaan ku socono dhahaya in muujab الcamdu yahay qisaas low aطلqa hadduu weligii iska iطlaaqo alcafو cafigii falmadhab muctamad waxa wey laa diyata mag inaysan jirin walow cafa hadduu iska cafiyo can diyati diyadii laqa lahuu noqonaya walow waxaa u bannaan alcafu inuu iska cafiyo bacdaha cafigaa u iska cafiyey ee magtii u cafiyey kadib inuu ka cafiyo calayha magti wuxuu ku yidhi labadii qowl aan soo sheegayni haddaan qowlka hore ku socon ee tilmaamaya in muujab alcamdi uu yahay qawan qisaas inuu yahay yacni dilka camdiga inuu qisaas keensanaya haddaan ku soconno qofkii weliga ahaa haddii uu cafiyo qofkii cafigana iska ilaaqo yani muusa dhihin qisaas baan kaa cafiyey oo mag baan kugu cafiyey wuxuu hi waan ku cafiyo waaya marka ayada ah wax maga ma jirto qisaasna way dhacaysaa magtina way dhacaysaa weligiiba wuxuu idhi qofkii jaariga wuxuu idhi waan ku cafiyey mag baan kugu cafiyey muusa dhihin qisaastii magkii labada way dhacayaan maxaa yeelay qatligu muusan mag waajibinin wlka wuxuu waajibiyey amdi amdi kisaastiina ma cafiyey dee magtii waxa weeye meesha iman mayso cafwina sidiisa waa isqaadu haabitin wax sugan in la rido ee ibaatu macduum waxaan joogin in meesha la keeno ma aha cafigu sidiisaba waaya qowlkaas haddaba muctamada ah. qowlka kale laakiin axaduhumaa mubhaman leh labadooda mid baa laazimaya yani ka dhalanaya qasliga camdiga ama qisaastii ama magtii wuxuu leeyahay mag baa meesha imaanaysa waay haddii diyadii iska cafiye ka warran wuxuu hi diyadii baan kaa cafiyey hadda qofkan qisaas baa lagu leeyahay qisaastii baan kaa cafiyey muu dhin magtii baan kaa cafiyey buu hi hadalkaasu hadal laqwi ah maxaa yeelay dilka camdiga waxaa nidhi calaa hada alqowl qisaas baa ka laasimaysa mag hadduu cafiyo de magta muuna mudanin be waa laqwi marka wax ka soo qaad male wuxuusan mutaysanin buu cafiyey markan uu sida yidhi haddaba waxaa u bannaan inuu mar labaad uu cafiyo qisaastii uu ka cafiyo oo uu mag ku cafiyo banaanta isagoo yidhi magtii waan kaa cafiyey waxaa u bannaan inuu dhaho mar labaad qisaastii waan kaa cafiyey mag baan kugu cafiyey maxaa yaele marka horeba dee hadalkiisa laqweeya maa nidhi markan uu yidhi magtii waan kaa cafiyey waa laqwi baan nidhi maxaa yaele magta muusan mutaysanine qisaas buu mutaystay marka waxaa u bannaan mar labaad inuu soo noqdo u dhaho waxa weeye qisaastii waxaan ku cafiyey mag way bannaanta wuxuu ku yidhi a weli qolka horena ku socon adlaqad uu iska sii daayo weligii alcafu cafigi uu iska sii daayo wuxuu hi waanku cafiy buu iska yidhi qofkii qaatilkaabuu ku yidhi falmadhabu madhabku waxa wey laa diyata mag inaysan jirin walow cafa hadduu iska cafiya can diyati magti laqaa laqwuu noqonaya hadalkaas macno ma samaynayo walahu waxa u bannaan alcafu inuu cafiyo bacdahu qowlkan kadib markii uu yidhi cafawtu can diyati uu yidhi kadib waxa u bannaan calayha inuu ku cafiyo magtii inuu ku cafiya u bannaan walow cafa hadduu cafiyo calىa hayri jinsi diyati magta nooceeda waxaan ahayn hadduu ku cafiyo abata waxaasi wuu sugnaanaya in qabila hadduu aqbalo aljaani kii waxyeelada geystay wailaa haddii kale uusan aqbalin falaa markaa ma sugnaanayo walaa yasqud اlqawdu qisaastiina dhici mayso filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofkii weliga ahaa ayaa jaanigii dilka geystay ayuu cafiyey laakiin muxuu ku cafiyey calaa hayri jinsi diya magtii waxaan ahayn nooceedii waxaan ahayn buu ku cafiyey magti waxay ahayd boqol halaad oo geela soo maahayn wuxuu idhi maalan waxaan kugu cafiyey toban kun oo dollar inaad ka bixiso ama wuxuu idhi kun ari ah inaad ka keento ama laba boqol oo lo ah waa hayri jinsi diya soo ma waan eegaynaa qofkan jaaniga ah haddii uu aqbalo oo u dhaho waan oggolaaday qisaastii saasay kaga dhacaysaa wixii uu aqbalan way ku waajibayaan maala soo ma il waa sulx waa heshiis ay ku heshiiyeen haddii uuna aqbalin u dhaho xoolahaasi ugu badan yihiinoo waxa wey yeeli maayo markaa xoolihii sugnaan mahayaan xoolihii yidhi waan kuwa cafiyey sugnaan mahayaan ilan qofkii jaaniga hamuuna aqbalina waxaana wixii yani magti u ka duwanya isla markaa qisaasti ma dhacayso xaaladdan qisaasti ma dhacayso maxaa yeele qisaasta wuxuu ninkan ku cafiyey bishar xoolaha in la siiyo xoolihii ninka wuu diiday inuu bixiyo soo ma hadda waa laga isaasaya hadduu doon ka isaasan karaa wuxuu idhi walow cafa hadduu weligii cafiyo jinsi diyati magti nooceedii waxaan ahayn haduu ku cafiyo abata waxaas uu sugnaanaya qabil ah haduu aqbal aljanikii waxyeelada geystay wailaa haddii kale uusan aqbalin falaa ma sugnaanayo walaa yasqud alqawdu qisaasi ma dhacayso xaaladatan fila saxi muctamad haddaan walaysa limaxjuurin walaysa limaxjuuri falasin qofkii caydhnimo loo sharay xaq uma leh cafwin inuu cafiyo maalin xoolo in awjabna haddaan waajibino axadahumaa qisaastii iyo magtii midkood wailaa haddii kale oo midkood aynan waajibinin en dhahanoo qisaas baa waajibaysa caynan fain cafa hadduu cafiyo cala diyati mag hadduu ku cafiyo abatat magtaasi way sugnaanaysaa wain alaq hadduu cafiga iska ilaaqana fakamaa sabaqa sidayna soo dhaaftay weeye oo ah in aysan mag sugnaanaynin wain cafa hadduu iska cafiyo oo calaa allaa maala inaysan xoolo jirin uu ku cafiyo فالmdhب mctamd waa wey أنhu شaniye laa yجiب شhay inuusan waxba waajibaynin wuxuu ku yidhi qofka maxjuur calayhi lثalas qofkii caybnimo loo sharay ee daymihiisa ka bateen xoolihiisa qofka waxaan ogsoonnahay inuusan xoolihiisa ku tabaruci karin qofkaasaa wuxuu mutaystay qisaas aabihii baa la dilay tusaale ahaan marka qisaasta aabihii buu mutaystay wuxuu ku yidhi haddaan qowlkii lahaa qowlkii dambe dhahayay labada qowl dambe ee lahaa muujab alcamdi waa axaduhuma yacni qisaas iyo mag midkood ayaa ka dhalanaya haddaan qowlkaa ku soconno xoolihii ma cafin karo laysa lahu cafun can maal xoole ma cafin karo waaya sababtoo ah xoolihii kuma tabarruci karo haddii laakiin aan dhahno qowlkii hore ku soconi lahaa qisaas baa ka dhalanaysa amdiga dilka camdiga ah markaa waan eegaynaa qaabku cafiyaan eegaynaa haddii uu mag ku cafiyo dhaho mag baan kugu cafiyey magti way sugnaanaysaa hadduu cafiga iska ilaaqo dhaho waan cafiyeyna ousan mag sheeginna waa sidiina soo dhaafta sidiina so dhaaftay waa tee waa qowlkii uu lahaa walow aطlaqa alcafwa falmadhabu laa diyata ti u lahaa wey oo markaa halkanna maadaama uu cafiga iska ilaaqay mag ma jirto waaya haddii uu dhaho isaastii waan kaa cafiyey calaa anlaa maal inaanan xoolo kuu lahayn taana sida madhabka ah waxaa weye waba waajibi mahayaan waxba he waajibi mahayaan maxaa yeelay qatligu sidiisaba xoolama waajibinayo xoole ma waajibinayo qisaas ma waajibinayo qofka markaa qisaastiibuu ka riday iyo wixii qisaasta bedel u ahaa oo ahaa magti marka sidaas ayuu qofkii eh, beri ku noqonaya wuxuu hi walays limaxjuurin falasankii caydnimo loo sharay xaq oo ma leh cafwan inuu iska cafiyo can maalin xole in awjabnaa haddii aan waajibin axadahuma qisaas iyo mag midkood wailaa haddii kale oo labadooda mid ahaan aan waajibin oo waa qisaastii eh fain cafaa hadduu cafiyo cala diyati marka hadduu ku cafiyo qisaastii abatat way sugnaanaysa wain adlaqa hadduu iska idlaaqana fakama sabaqa waa siina soo dhaafta wain cafa hadduu ka cafiyo cala alla maal xole inaysan jirina falmadhab muctamad waxa wey annahu laa yajibu shayin waxba waajibaynin walmubadiru qofkii xoolihiisa ku ciyaaraya ee xoolaha sayrsayraya waa kii maxjuur calayhi lisafa ahaa ka muflisin muflis buu la mid yahay waqiila waxaa idhi kasabiyin ilmo yar buu la mid yahay waaya kanna waa maxjuur calayhi lisafah waa kii nacasnimo loo sharay ee waxa wey xoolihiisa ku ciyaaraya xoolaha aan ilaashan karin safihi weeyaan kaasna wuxuu la mid yahay mufliskii oo mufliska tafsiirkii nagu soo dhaafay ayaa halkan imaanaya bimacnaa waxa weeye wuu cafin karaa qisaastii cafigana wuu iska ilaaqi karaa hadduu doono waxa weeye qisaastii iyo magtii buu cafin karaa isagoo israacinaya labadaba uu cafin karaa waay kanaabaa ka sii mudano lixaqi nafsihi baa kan loo sharay laakiin kii hore lixaqi hayrihi baa loo sharay qiil ba wuxuu leey maya mubadilku wuxuu la mid yahay ilmo yar oo kale sabi buu la mid yahay saas darteed xoole maba cafin karaba de xaalan sinaba kuma cafin karo waaya walmubadilu mubadilkii fi diyati diyada dhexdeeda ka muflisin muflis buu la mid yahay waqiila waxaa lidhi kasabiiri ilbayr buu la mid yahay walow tasaalaxaa weligii iyo jaanigii hadday ku heshiiyaan walow tasaalaxaa hadday weligii iyo jaanigii dilka geystay ay ka heshiiyaan can ilqawdi qisaastii calaa miatay baciirin laba boqol oo halaal hadday ku heshiiyaan laqawa sulxigani wuu laqwi wuu noqonayaa in awjabna haddaan waajibinno axadahumaa midkood qisaas iyo mag midkood haddaan waajibinno wailaa haddii kale oo labadooda mid ahaan ayna waajibinne qisaas aan waajibinno magtona bedel ay ka tahay ala muctamad waxa wey asaxat asaxayo waaya wuxuu ku yidhi haddii weligii ninka la dilay weligiisi iyo jaanigii dilay ay ka heshiiyaan qisaastii oy ku heshiiyaan wax ka badan magtii caadiga ahayd boqolkaa halaal ahayd wax ka badan bayba ku heshiiyeen oo waa maxay laba boqol oo halaal in ninka inuu bixiyo qisaastii laga cafiyay saasay ku heshiiyeen waaya labadii qowl u laabo een fasalka awalkiisa ku sheegayna miduu lahaa muujab اcamdi qawadun camdiga waxaa ka dhalanaya qisaas midna uu lahaa maye axaduhumaa mubhaman labadooda mid ahaan oo qarsoon baa dhalanaya yaa ka ratibmaya labadii qowl ma halka ku dabaqayna haddaan dhahno qowlkii axaduhumaa mubhaman midkood baa ka waajibay ama qisaas ama mag haddaan kan ku dabaqno waxaan leenahay sulxigan ma asaxayo heshiiskani heshiis saxa maaha waa qowlka hadda daciifka aha qowlka daciifka axadu waa muhaman lahaa weyaan maxaa yeelay dee mag baa waajibay soo maha labadooda mid ahaan baa waajibaya mag ama qisaas marka waxaana magti uu ka badan yahay marka waa dulmi qofkii la saarayo waaya haddii laakiin aan dhahno qisaas baa waajibaysa magtuna waxay imaanaysaa markii qisaasta la cafiyo markaa sulxigani waa asaxaya waa qowlkii hore ee muctamadka ah haddaba sida saxiixa ah sulxigani waa asaxayaa haddii qisaastii laga cafiyo oo lagu heshiiyo laba boqoloo halaad inuu iska bixiyo ama inuu iska bixiyo lacag aad u badan weliba carabaha aad bay ugu badanta arrintaas yani lacag badan baa lagu heshiiyaa magta waa la dalaca waa la dalaca waa la dalaca xad waxaa la gaarsiiya marka dambe waxa wey aad u badan oo laga yaabo shan laab ama toban laab inay gaadho malaayiin bayba gaarsiiyaan marka qofka haddii la rabo dee in la gelgilada reerkii la cusleeyo ayaa magtii lagu labanlaabaya lagu saddex jabaaraya marka way bannaanta masale masale bannaan wey walow tasaaracaha hadday ka heshiiyaan cala alqawdi qisaasti calaa mi'atay baciirin laba boqol oo halaaday ku heshiiyaan laga lagu way noqonayaan oo jabna haddaan waajibin axaduma midkood wa ilaa haddii kale falasaxu muctamad waxa weeye wa ilaa haddii kale oo midkood aynaan waajibin dhahno qawad baa ka dhalanaya camdigi diyaduna waa bedel falasaxu muctamad waxa weeye markaa asixatu waa asaxaya waana qowlka muctamadka walow qaala hadduu dhaho rashiidun mid toosan baa wuxuu i rashiid oo xor oo mukalaa iqacnii gacanta ga goob uhi faacala dabeetana wuu yeela kiisa uu saa ku yidhi fahadarun hadar weeye fainsaraa haddii uu u gudbo naftii oo qofkii uu u dhaawac dhinto aw qaala amuu dhaho uqtullii dilo oo faqatalo markaa uu dilo fahadarun hadar weye fii qowli qol ba wuxuu le maya tajibu diyatun mag baa waajibaysa waaya wuxuu ku yidhi qof mukallaf ah oo xor ah oo rashiid ah oo ilmo yar aan ahayn qof qaangaaro oo xiskiisa iyo maankiisa qaba oo rashiid ah oon safi ahayn ayaa wuxuu ku yidhi qof kale gacanta iga goo dabeetna gacanta uu ka gooye waa hadar hadar marka lu leya waxa wey wax ka soo qaad ma leh qisaasna ka waajibi mayso magna ka waajibi mayso maxaa yaele asagaa u fasaxay asagaa he u fasaxay almutawalidu min ma'duunin fiih hayru madmuun waa kii qaacidadu ahayd wixii ka dhashaa wix laisku fasaxay damaan ma leh haddaba haddii uu gacantii uu u fasaxay uu u dhaawac dhinta ka war ama marka horeba uu dhaho idil oo uu dilo ka war taana waa hadur sida adharka ah maxaa la saga u fasaxay isagaa yidhi idil waayo uu ku dambaabaya ilahay agtiisa dembiga ilahay agtiisa laiskuma hayo oo naf inaad disho dee macsuuma ma bannaano lakiin waxaan isku haynaa qisaas meesha ma imanaysaa mag ma imanaysaa may qisaas iyo mag toona ma imanayaan waaya qowl baa wuxuu leeya maya markan dambe ee uu nafta dilay ama goyntii uu gacanta ka gooyey uu u dhintay mag baa waajibaysa saasuu leeyahay oo maa maxay labadan qowl waxay isku khilaafsan yihiin mas'ale kale isku khilaafsan yihiin oo asal u ahaa mas'aladan oo waa maxay magta yaa iska yeelanaya marka hore yaale magta qowlka muctamadka wuxuu leeyahay magta waxay u sugnaanaysaa qofka meydka ah fii aakhiri xayaatihi buu ibtidaal asagoo mutaysanaya markuu sii dhimanayo ayuu magtii mutaysanaya dabeetana markuu dhinto waalidkiisi baa ka dhaxlaya haddaba sidaa darteed maadaama qofkani u fasaxay calaa hada alqowl dee mag ma leh qisaasna ma leh maxaa asagaaba u fasaxa asagaana mutaysanaya soo maa asagaana fasaxa bixiyey waaya qowl kalena wuxuu leeyahy maye waaridka ayay ibtidaaba u sugnaanaysaa qofka markuu dhinto kadib ayay waaridkii u yeelanaya magti waa qowl laga xoog badaya qowlkan dambe saa darteed waxa weeye mag baa sugnaanaysuu leeyahay markanuu qofka dhintay ee la dilay markuu dhaawaca maaha dhaawac maya dhaawac illaan isaga u nool yahay laakiin markuu dhintay dhaawac u dhintay ama markuu yidhi nafteeda dil ee uu dilay markaa wuxuu leeyahay mag baa waajibaysa walow qaala hadduu dhaho rashiidin mid toosan iqdacni gacantiga go facala dabeetana ka gooyo oo sidaa yeelo fahadarun hader weeyo fainsara haddii uu u tallaabo naftii oo uu dhinto dhaawaci aw mase qaala dhaho uqtulnii dil fahadarun oo markaa uu dilo fahadarun hader weey i diy mag baa waajibaysa walow uca haddii gacantii laga gooyo oo facafa uu iska cafiyo can qawadii qisaastiisa wa arshihii iyo magtiisii fandur in lam yasri hadduusan u tallaabin nafta usan u tallaabin dhimanin falaa shaya waxba male wain saraa hadduu u tallaabo naftii falaa qisaasa qisaasi ma jirto wa amaa arshulcudwi xubinta magteedii miya fandur eeg in jaraa hadduu dareero lafdu wasiyatin dardaaran lafdigiisa wadalika miaal ka awsaytu waxaan u dardaarmay lahu qofkii biarshi hadihi اljinaayati waxyeeladan waxa weeye magteedi fawasiyatu liqaatilin qaatil dardaarankii wey maya maslada aan kala yar qaybino intaa dambe aan dib u dhiganno wuxuu idhi qof baa gacan laga gooyey dabeetana qofkii gacanta ka gooyey ayuu iska cafiyey wuxuu ihi dar ilahay baan kuu cafiyey xubintan qisaasteedii iyo magteedii baan kaa cafiyey buui waan eegaynaa qofkii inuu dhaawaci u dhinto inuusan udhimanin haddiiusan dhaawaci u dhimanin waxba ma jiraan ilan qisaastii xubintan laga gooyey iyo magteediiba ugu cafiyey xaqiisi asagaa riday waaya haddii laakiin gacantii uu magteedii iyo qisaasteediiba cafiyey uu u dhinto horta falaa qisaasa qisaas ma jirto amaa xubinta magteedii taa tafsiil baa la gelinaya wuxuu idhi walow qudica haddii gacan laga gooyo facafahu cafiya can qawadihi qisaastiisii waarshihii iyo magtii gacantaas fain lam yasri hadduusan u gudbin qacigaasi ila nafsi nafti usan u gudbin u dhimanin falaa shaya waxba male wain sara haddii uu u gudbo nafti u dhinto dhaawaci falaa qisaasa qisaas ma jirto wa amaa asha lcudwi xubinta magteedii miya fandur eeg in jara hadduu dareero lafdu wasiyatin dardaaran lafdigii ka awsaytu lahu qofkan waxaan u dardaarmay biarshi hadi ljinaayati waxyeeladan magteedii fa wasiyatu liqaatilin qof wax dilay oo qof dilay dardaarankii loo dardaarmaye wey o mase lafdi ibrahim lafdi beryeelid baa dareeray oo lafdi beryeelid bu isticmaalay macnaha aw isqaadin aw lafdi isqaadin ridid la ridayo waxa weeye magti ayuu isticmaalay aw cafin ama cafi buu isticmaalay waan ku cafiye buuri saqada markaa wuu dhacayaa arshigii u dhacayaa waqiila waxaa la yidhi wasiyatun waa dardaaran wtjib waxaa waajibaysa aziyaadau wixii ka badan calayhi arshigaas ilaa tamaami diyati magta dhamaystirkeeda inta laga gaadhayo wa fii qowlin qol ba wuxuu leey maye in tacarada hadduu banbaxay fii cafwi cafwigiisa lima yaxduu waxaa ka dhalan doona minhaa waxa weeye jinaayadaas saqadat waxa weye ziyadadii way dhacaysaa falow sara waaya wuxuu ku yidhi gacantii qofkan laga gooyey ee uu u dhintay waaya waxaana idhi horta qisaas ma jirto ilaan asagaa cafiyey oo idhi gacantan adiga geysay qisaasteedii iyo magteedii waan kaa cafiyey waaya waxaan eegaynaa haddaba markii qofkii uu dhintay dhaawacii lafdiguu isticmaal lafdigee buu ka cafiyey haddii uu isticmaalay lafdiga wasiya oo wuxuu idhi maalan awsaytu lahu biarshi hadi اljinaaya wuxuu hi waxyeeladan uu qofkan ii geystay gacantan iga gooyey magteedii waan u dardaarmay qofkaasaan u dardaarmay taasi fa wasiyatu liqaatil qaatil wax loo dardaarmaya wey qaatilka haddii wax loo dardaarmana laba qowl baa ku sugnaa fii baab lwasiya nagu soo dhaaftay qowlka muctamadka wuxuu ahaa in wasiyada ay asaxayso alwasiya liqaatil tasix wabitaali waxa weeye arshiguu ka dhacaya haddii uu ulud ka baxayo waaya hadduu isticmaal lafdiga ibraa oo wuxuu hi maalan waan kaa cafiyey bui waan kaa beryeeley abra'tuka waan kaa beryeeley buui aw isqaad ama waan kaa riday buui arshigii ama cafi waan kaa cafiyey buuhi magtii xubintan taana arshiguu dhacayaa qaطcan taasi khilaaf mabaleba ila asaga yidhi waan kaa cafiyey markaa uu dhacaya qiil ba wuxuu leeya maye saddexdan aan soo tilmaanniba ayadna waa wasiyo oo khilaafkii wasiyada ku jira wasiya lilqaatil ayaa halkan imaanaya haddaba intaa markii aan ogaanay gacantii garanay nas baa meesha timid gacantii magteedii way dhacaysaa laakiin nafta magteedii ma dhacayso laakiin intee baa waajibaysa waa wixii nabarkan qofkan loo geystay magtiisii wixii ka ziyaada ilaa nafta inta laga gaadho maalan gacan buu ka goyay soo maa gacanta magteeda waa imise waa konton halaad soo maa magtuna waa boqol halaad marka konton halaad way ka dhacaysaa oo waa gacantii kontankii halaadee kale ee diyata nafs dhammaystirkeeda ahayd ilaa tamaami diya ayaa waajibaysa oo maxay waajibaysaa ila nafta muusan cafin qofkan gacan buu cafiyey laakiin nafta muuna cafin marka maa yuqaabilu diyat alqaطci way dhacaysaa diyat eh, xubintaa uu cafiyey magteedii laakiin naftii wixii qaabishana ma dhacayo waxa wey waajibaysaa qowl ba wuxuu le maya haddii uu cafigiisa u banbaxay jinaayadan wax ka dhalan doona hadduu dhaho xataa haddii aan u dhinto waan ku cafiyey waxa wey saasoo waxa wey diyata nafsana ay dhacaysa ziyaadana way dhacaysa laakiin qowlka waa laga xoog badan yahay sababtoo qofkii awood uma leh wuxuusan weli gaarin inuu cafiyo xaq uusan weli yeelanin ma cafin kara qofkii xaqa waxa la cafiya markii aad yeelato ama kuu sugnaado wuxuu ku yidhi watajibu waxaa waajibaysa aziyaadatu ziyaada ayaa waajibaysa calayhi ee calaa arshi lcudr xubinta magteeda ilaa tamaami diyati diyada dhamaystirkeeda laga gaadhi wa fii qowli qolba wuxuu leeyahy maya in tacarada hadduu u banbaxay fii cafii cafigiisii jinaayadu cafini lima yaxduu waxa ka dhalan doona minhaa jinaayadii saqadat ziyaadadu way dhacaysaa falow sana haddii xubinta goynteedii uu u tallaabay ilaa cudwin aakhara xubin kale fandamana dabeetana uu bogsado oo wadamina damina wuxuu magdhamaya diyata siraayati siraayada magteedii fil asax muctado haddaan qaban wuxuu ku yidhi qof baa qof kale maalan xubin ka jaray far buu ka jaray maalan dabeetana uu iska cafiyey wuxuu yidhi fartan waan kaa cafiyey dabeetana fartii nabarkii loo geystay wuu u tallaabay artii kale artii kalena way go'day waa fahamtay sooma artaa horta uu cafiyey iyada qisaas iyo magtoona male ilan wuu cafiyey tan laakiin siraayada yani uu u tallowday ee waxaa weeye siraayada ku dhimatay magteedii wuu leeyahay damina diyata siraaya fartan kale ee uusan cafinin ee siraayada ku dhimatay magteedii wuu leeyahay maxaa yeelay qofkan wuxuu cafiye un waxaa markaa jira lakin wax ka dhalan doona muusan cafin mana cafin karaba falow saraa haddii uu u gudbo ilaa cudwin aakhara xubin kale xubintuu cafiyey ma xubin kale u gudbay fandamala wuu bogsaday dabeetana damina wuxuu magdhabaya diyata siraayati siraayada ee magteediibuu waxa weeye magdhabaya filaas xunta hadaan qaban waman qofkii lahu ay u sugnaatay qisaasu nafsi naf qisaasteed bisiraayati bisababi siraayati darafin daraf siraayadii low cafa hadduu cafiya can nafsi naftii falaa qaca lahu goyn uma sugnaan aw mase can arfi arafkii u cafiyey falow waxaa u banaa xazu raqbati qoorti inuu gooyo filaa saxi muctama haddaan qaban wuxuu ku yidhi qofkii naf qisaasteed mutaysta bisiraayati arafin araf siraayadiibuu ku mutaystay gacan buu qofkan ka gooyey dabeetana gacantii uu ka gooyey buu u dhintay haddaba qofkan wuxuu mutaystay in waxa wey looga qisaaso qofkaa gacanta ka gooye ee dilay qofkaas qisaasta mutaystay waa weliga weligaas haddii uu naftii cafiyo u dhaho anuu qofkan naftiisii waan cafiyey oo de ka qisaasan mahay naftiisa oo dili maayo gacanta kama goyn karo gacanta ma goyn karo waaya haddii laakiin gacantii uu cafiyo inuu ka gooyo qoortuu ka jari karaa oo waayo maxaa yeelay haddii uu naftii cafiyey gacangoyntii xaq ooma leh maxaa yeelay gacangoyntu waxay ahayd ariiq isaasta lagu fulanayo marka hadduuba qisaastiiba cafiye nafta wasiiladii loo mariy o ah gacantii laga gooyana de min baabi awlaagedna way dhacaysa gacantiina kama goyn karo mar hadduu nafti cafiyey gacantiina kama goyn karo waaya haddii laakiin u dhaho gacanta goynteedii waan cafiyey naftii uu ka qisaasan karaa qoorta uu ka goyn karaa waman qofkii lahu qisaasu nafsi naf qisaasta u sugnaatay bisiraayati arafin araf xubin siraayadeed low cafa hadduu cafiye cani nafsi nafti falaa qaطca lahu goyn uma sugnaan aw mase cani darfi darfkii buu cafiyey falow waxa u banaa xasu raqabati qoorta inuu ka gooyo fil asax walow qaطacahu weligii hadduu qoorta ka gooyo walow qaطacahu hadduu weligii gacanta ka gooyo dhe walow qaطacahu weligii hadduu gacanta ka gooyo uma dabeetana cafa cani nafsi nafti uu iska cafiyo majaanan bilaash uu ka cafiyo fandur eeg insana alqaطcu goynta hadday u tallowdo ilaa nafsi nafti baana waxaa soo caddaanaysa buطlaanu lcafi cafigii inuu buray wailaa haddii kale uusan nafti u tallaabin fayasixu cafigii markaa uu asaxaya wuxuu ku yidhi qofbaa qof kale gacanta ka gooyey dabeetana siray u dhintay weligiisii ayaa gacanta ka gooyey jaanigii qofkan gacanta ka jaray ayuu asna ka qisaastoo gacanta ka gooyey dabeetana wuxuu yidhi markuu gacanta ka gooyey nafta qisaasteedi waa kaa cafiyey nafta qisaasteedii waa kaa cafiyey gacantaasaan ku kaaftoomaya aan kaa gooyey waan eegaynaa haddii gayntii uu ka gooyey gacanta ay naftii u tallowdo u dhaawac dhinto jaanigii marka waxaa soo caddaanaysa cafwi inuu buray ilan qofkan waxa weeye gacanta inuu ka gooyey saraayana u dhintay sida majni calayhiga unbaa ku dhacday majni calayhiga soo gacan muuna ka goyn muuna saraayaga u dhiman kana tii o kala ku dhacday marka cafigii nafta waa cafiyey wax macna u samaysa ma jirto ilan qofkii dhimayba haddii laakiin uusan dhaawacii u dhimanin oo uu ka bogsado gacantii laga gooyey marka waxaa soo caddaanaysa cafwigi inuu asaxay oo uu saamayn yeeshay ilan naftii uu ka cafiyey qofkan wuu nool yahay walow wakala haddii u wakiisho qof kale weligii u wakiisho inuu qisaastii usoo fuliyo uma dabeetana cafa uu cafiyo qofkii jaaniga ah faktasa uu qisaasto alwakiilu wakiilkii jaahilan isagoon ogeyn falaa qisaasa calayhi qisaas laguma leh walahar muctamad waxaa weeye wujuubu diyatin mag inay waajibayso wa annahaa diyadaasi calayhi in lagu leeyahay waxa weeye kan wakiilka ah laa calaa caaqilatihi tolkiisa laguma leh walasaxu muctamad waxaa weeye annahu wakiilku laa yarjicun iskula laabanin bihaa diyadaas calalcaafi kii cafiyey wuxuu ku yidhi nin baa nin kale eh, weli qisaas oofsanay ayaa nin u dirsaday wuxuu idhi ninkaa qisaasta iga soo fuli buuri dabeetna asagoo hawshii ku maqan intuu dhexe sii socday qisaastii una fulinin ayuu iska cafiyey dar ilahi baan u wakiilkiina muuna ogeysiinin wakiilkii u sii socday buu ninkii qoorta ka jaray waa ka qisaas waaya horta mag baa meesha waajibaysa horta qisaas ma jirto wakiilkan qisaas laguma leh maxaa yaele macduur buu ahaayo qofkan cudwaanan xadgudub muuna ku dirine waxa weeye idan buu haystay inuu ka soo qisaaso waaya saasuu ku dilay laakiin mag ma waajibaysaa nacam sida muctamadkaa mag baa waajibaysa waaya maxaa yaele naf buu dilay oo macsuum ah oo la cafiyey ayuu dilay ogaansho la'aantiisa uuna ogeyn ka ridi mayso magti waayo magta ayaa lagu leeyahay magtaa asagaa lagu leeyahay ninkan wakiilkaa lagu leeyahay waaya waa weliba diya muqallab ah ilaa camdi buu qofka ku dilay waxaan qisaasta oga ridnay oo keli ah waxa weeye ogaansho la'aantan uusan ogeyn yaan ugu cudur daaray laakiin camdan kas buu u dilay qofka waaya caaqiladiisa lagu yeelan maayo maxaa yeele waa caamidun fii ficli sida muctamadka ah wakiilkan qofka dilay ee ka qisaas u dilay isagoo qisaas oga jeeday kula laaban mahayo magtii ninkii weliga ahaa ee cafiyey kula laaban mahayo sababto waa maxay ninkan ixsaan buu sameeyey asagaa cafiyey dar ilahay uu cafiyey qofkan ilahayna wuxuu idhi maa cala almuxsiniina min sabiil dadka muxsiniinta ah waxba laguma leh xaq laguma leh waxba loo raacan maayo qowlka khilaaf alasax wuxuu leeyahay maya wuu kula noqonayaa magtan uu bixiyey maxaa yeel asagaa dagay oo qofkan u sababay inuu qofka dilo qowlkan dambena waa arta inuu macquul yahay de qofka asagaa geliya sooma hawsha oo intuu yidhi qofkaa soo dilo ka soo qisaas haddana cafiyey marka qowlkan labaad aad buu macquul yahay waliba alimaam albulqiini ayaa rajaxay muwakilka asagaa gaabiyey buui muxuu u sheegi waaya hadduu cafiye inuu u sheegaaba waay wuxuu ihi walow wajaba hadduu waajibo qisaasan qisaas hadday waajibto calayha gabadha hadday ku waajibto oo fanakaxahaa gabadhu ku guursado calayhi qisaasti jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay wasaqada qisaasti wayna dhacaysaa fain faarqa hadday gabadhi kala tagaan qabl wad intuusan u tegin rajac wuxuu kula laabanayaa binisfi alarshi magta niskeedii buu kula laabanayaa wa fii qowli qowlba wuxuu leeya maya binisfi mahrlmitli mahrmitliga niskiisa ayuu kula laabanayaa gabarh baa nin ku xadgudubto xubin bay ka jartay tusaale ahaan gacanta bay ka goysa dabeetana qisaas baa ugu waajibtay wuxuu yidhi na kaa qisaasan maaye aan qisaasta kaa cafiye laakiin aan kugu guursado qisaastii laftirkeeda aan meher kaaga dhigo oo sidaa kugu guursado gabadhi way yeeshay sidii buu ku guursaday horta taasi way bannaan tahay jaaz arrinkaasi way bannanya nikaaxin waa asaxaya meherkiina waa asaxaya maxaa yeelay meherku wuxuu asaxaya waa ciwad maqsuuda waa bedel maqsuuda waxaa kaloo la dhahaa maa jaaza sulxu canhu saxa jacluhu sadaqan wax kastoo laga heshiiyo laga heshiin karo oo dadku ka heshiin karaan sadaaq waa laga dhigi karaa meher waa laga dhigi karaa qisaasna waxyaabaha laga heshiiya ka midta ee sulxu soo galo saas darteed gabadhii meher waa looga dhigi karaa waaya sidaa darteed wasaqaad amarku le waxa weye qisaastii gabadhi way ka dhacaysaa maxaa yeele waaba laga cafiyey soo maha oo waxaa lagu bedelay meher baa looga dhigay ka warran hadday gabadhii kala tagaan intuusan u tegin ka hor isagoon gabadhii la aqalgelin oo u tegin inays arag ayay gabadhii kala tageenoo furay tusaalahaan wuxuu kula noqonayaa binisfi arsh magtii gacanta niskeedii buu kula noqonaya magtasoo gacanta magteeda soo maahayn konton halaad han iyo labaatan halaad buu leeyahay iska kor qaad bafahanta soo maha oo waa maxay waa sadaaqa niskiisii soo maahayn soo sadaaq muuna oga dhigin gacant magteedii konton halaad soo ma ahayn soo gabadha haddii la furo qabla dukhuul nisfa sadaaq ma waajibayn nis kalena muna ninka soo ceshanayn waa ti oo kale lagu dabaqa marka tan kontonkii halaad waa sadaaqi sidaasoo konton halaad bixiya la mid tahay shan labaatan halaad soona soo ceshadeen tan waa sidoo kale waaya qowl ba xuleey maya binisbi mahri mithl waxa yeenan eegin magtii waxba yeenan eegin gabadhan mahri mithligeeda ayadoo kale wax lagu meheriyey niskii niskii oo kale ninkan u celiso gabadhi saasuu leeyahay waaya a gabadhi fanakaxa uu ku guursado gabadhi calayhi qisaaska jaazi arrinkaasi waa bannaan yahay wasaqada qisaasta gabadhi ba ka dhacaysa fa in faaraqa hadday gabadhi kala tagaan oo gabadhi uu faaruqo qabla wadi intuusan u tegin ka hor rajac wuxuu kula noqonaya binisfi larshi magta niskeedii waa xubinta mag xubintii ay ka goysay magteeda niskeedi ugula laabanaya fi qowli qol ba wuxuu leeyahay maya binisfi mahri mithl mahri mithl niski ayuu kula laabanaya kitaabu diyaad halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wa sala allahu wasalam cala nabiyina maxamed